بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الحظر والإباحة الحظر والإباحة waxaan ka bilaabaynaa boga boqol iyo lix iyo sagaashan alxadru walibaaxa ashyaada asalkoogu ma xadribaa mise waa ibaaxo alxadru walibaaxa aslu lashyaa alibaaxa miyaynu qaadanaa culimada koox baa tidhi alaslu alashyaa alibaaxa oo asalku ibaaxo ayuu ahaa bay leeyihiin koox kalena waxay tidhi asalka ashyaadu waa alxadru waa inay mamnuuc tahay oodan u dhowaanin koox saddexaadna waxay dhamiyey tawaquf wixii diintu xadri ku sheegtayna xadri baynu wixii diintu ibaaxa ku sheegtayna ibaaxaynu ku sheegi wixii diinta aynaan labadaa midna hayninna waynu ka aamusi saasay ragga qaarkoodna qaateen haddaba ashyaada laga hadlayaa ashyaada ma aha dhibaatada le wixii dhib lih wuu iska cad yahay ashyaada aan dhibka lahayn ee loo haysto inay nafci iyo faa'iido leeyihiin asalkoogu muxuu noqonayaa kuwaa weyi kuwaan culima ka hadlaynaa ashyaada aan dhibaatada lahayn ee nafciga leh ayaynu asalkoogii ka hadlaynaa wa ama alxadru xadriga oo manciga ah walibaaxatu iyo ibaaxada oo bannaynta ah fa min annaasi dadka waxaa ka tirsan man yaquulu cid odhanaysa ina asla alashyaai shayyada asalkoogu cala alxadri waa xadri iyo mamnuuc shayga asalkiisu waa inuu mamnuuc yahay ilaa maaka abaaxatu ay banaysay ashariicatu shariicadu mooye shayga ay sharcigu mubaaxa ka dhigtay oo qura mooyaane asalka ashyaadu waa maxay bay yidhahdeen qowlkaasi waa xadri bay yidhahdeen xadri waa inuu mamnuuc yahay kow culimadii qola ku tagtay waxay yidhaahdeen shayada haddaba asalkooga hore inta aadan helin aayad ka hadlaysa iyo xadiid ka hadlaya toona waxa weeye asalkoogu alxadr weeyaan hadduu nafci hadduu nafci ku leeyahay xataa uma dhowaan kartid ma intifaacsan kartid waa alxadr waa mamnuuc talow culimadu maxay u daliishadeen ereyga alxadru ay yidhaahdeen shay kastiba mamnuuc buu inaga ahaa oo waan ka reebanoo xaaraan buu inaga yahay maxay talow culimadu u daliishadeen waxay yidhahdeen horta ashyaadayaa iska leh allah baa iska haddaba maadaamu allah iska leeyihiin oo ilaahay uu milkisan yahay milkul milkulkhayr miyaa lagu tasarufaa kali haduuna kuu ogolaan idan haddaadan ka haysan kale ma ku tasarufi kartaa waxadan lahayn ma ku tasarufi kartaa jawaabtu waa maya waxay dhahan ashyaadii ilaahay baa leh aynaan ogolaansho iyo idan aynaan ka haysanin sidee baynu faraha ula gelaynaa bay yidhaahdeen waxadan lahayn seed faraha ula geli halkaasay culimadu mareenoo war wixii sharcigu inuu mubaax yahay inoo sheegayna mubaax baynu ka dhigani wixii sharcigu uu ka aamusay inuu mubaax yahay iyo inuu mamnuuc yahay toona aynaan haynin hal ogaado inay mamnuuc ka yihiin illa waa milkul ghayr wa amma hadru hadrigi iyo wal ibaahatu ibaahadi fa min an-naasi dadka waxa ka tirsan man yaqulu cid oranaysa ina asla alashyaa shayada asalkoogu cala alxadri xadri iyo manci bay ku sugan yihiin waa mamnuuc bay kaa yihiin ilaa maaka abaaxatu ay banaysay asharicatu shariicadu mooye wixii sharcigu uu inoo baneeyey oo qura ayaa lainoo ogol yahay fain lam yuujad haddaba haddaan la helin fi shariicati shariicada haddaan laga helin maa yadullu mid kutusaya cala alibaaxati banayn iyo mubaaxnimo yutamasaku waxa la qabsanayo lagu dhegi bilasli asalka wahwal xadru waana mamnuuc inay ashyaadu mamnuuc inaga yihiin culimada qoladaasi waxay yidhaahdeen ashyaada nafciga leh asalkooga ilaahay baa iska ilaahay hadduu leeyahayna waa milkulkhayr milkulkhayrna faraha lalama galo hadduuna kuu ogolaanin war way inaga reeban yihiin ha u bay yidhahdeen ashyaada halkaasay la mareen qolo qolada labaadna maxay leeyihiin wa min annaasi ereygaa min annaas ah culimadaa loo jeedaa wa min alculamaai baa looga jeedaa naaskaa wa min annaasi dadka oo culimada ah waxaa ka tirsan man yaquulu cid odhanaysa ayaa ka tirsan bididihi kaa aan soo sheegnay didkii maxay culimaduna leeyihiin qaarkoodna aslu ashyaa hadda waa annaafica alibaaxa bay leeyihiin shaygu hadduu faa'iide leeyahay xukunkiisa asalka ah ee sharciga iyo diinta xaggooga kaga qorani waa alibaaxa inay mubaax ku yihiin weeye aslu lashyaa waa alibaaxa mubaax inay yihiin baynu qaadan ilaa maa xadarahu wixii uu manciyey asharcu sharcigu mooyaane wixii sharcigu uu toos inoogu cadeeyey inay inaga reeban yihiin unba inaga reeban wixii sharciga uu inoo cadeeyey mubaax inay inoo yihiinna mubaax inoo yihiin wixii sharciga aynaan daliil cad u haynin asalka ha eego oo odhanaya asalkaasi alibaaxa ibaaxadus xukun maaha waa xukun xukunka laftiisa dee nas sheegaa loo baahan yahay aslul ashyaa alibaaxa bay qaateen markaa culimadaasi qowlkana muctamed ah aslul ashyaa annaafica alibaaxa qowlkana muctamed ah waayo waxay daliishadeen aayaad qur-aano waxay yidhahdeen sawka ilaahay qur-aanka ku yidhi huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiican dee abcaashoo kale waa laga reebaa budcigoo kale waa laga reebaa haddii la yidhahdo aslulashyaa waa ibaaxo oo tidhaahdo un dee rag iyo dumarba cid isguursatay iyo cidan isguursanin halkay iska helaanba waa khatar weeyi aslulashyaa wixii budciya isagu kuguma jira hadda la soco nas cadina wuu jiraayo dee inoo dee ka hadlayaana waa jiraa haddaba culimada ibaaxada qaadatay waxay deliishadeen ilaahay baa suuratulbaqara aayadda sagaal iyo labaatanaad ku yidhi huwa aladii khalaqa lakum ma fi lardi jamiican ilaahay wuu inagu galladaysanayey nicamka uu ina siiyey wuxuuna ilaahay yidhi huwa ilaahay alladii ka weeyi khalaqa lakum dartiin u abuuray maa fi lardi waxaa dhulka dhexdiisa yaala jamiican gebi ahaanba xikmad baa inoogu jirta dee xikmadaasi haddii ayna mubaax inoo ahayn ilayn darteen baaba loo abuuraye inagaa intifaacsanayna laamka waa waxaad intifaacsanaysaa lakum la yidhaahdaa calaadana waxaa adiga culayska kugu abaa loo isticmaala lahaa maa kasabat lahaa maa kasabat wa calayhaa maktasabat calaadaa waa wixii adiga dhib iyo culays kugu ah laamkana waa wixii nafci iyo faa'iide ku ah hadaba waxaan dhulka yaallo oo dhan innaga ayay nafci inoo leeyihiin oo ilaahay darteen buu u abuuray aayadaasi waxay kutusaysaa maadaamuu ilaahay inagu galladaystay dee wax xaaraana muu inagu galladaysan laha wax xaaraan ka ah ma lagugu galladaysan laha wax mubaax ku abaa lagugu galladaysanaya waa rabbibaa aayaddaa inagu galladaystay xadiidka bukhaari iyo muslim ku qoran bay deliishadeenee sacad ibnu abi waqaas uu nebiga ka warinayo inuu nebigu yidhi ina acdama almuslimiina jurman man sa'ala can shayin lam yuxaram faxurima min ajli mas'alatihi waxa ugu dembi weyn qofka su-aal aan ilaahay xarimin ee su-aashiisaa dartii loo xarimo waa kii nebigu lahaa waxaan idin amruna igala taga ninkii xajka weydiinaya afii kulli caami ya rasuul allah lahaa waa kii rasuulku haddaan nacam idhaana la wajabat idinkuna keri maysiin ee igala taga waxa aan idinin sheego un marka hore waxaynu u jeednaa haddaba shay aan la xarimin shay aan la xarimin markaynu nidhaa waxaad shay aan la xarimin buu weydiiyey su baa lagu xarimay kolka waxay ka dhignayd marka hore muxuu iska ahaa mubaax buu iska ahaa markiisa hore ayuu mubaax iska ahaa dalaalada iyo mafhuumka xadiidka aynu ka qaadanayno hadaba aslu ashyaa waa maxay baynu odhanaynaa annaafica alibaaxa baynu odhanaynaa waa culimada qowlka labaad iyo qolada labaad sida ay ku tegeen weeyi wa min annaasi dadka iyo culimada waxa ka tirsan man yaquulu cid odhanaysa bididdihi sidaa hore didkeed wahuwa ana alasla waxa asal u ah fi lashyaai ashyaadu cala alibaaxati mubaax inay ku dul sugan yihiin ilaa maanka xadarahu uu manciyey asharcu sharcigu ku inaga manciyey mooyaane wa minhum culimada waxaa ka tirsan man qaala cid odhanaysa bitawaqufi ha laga joogsado culimada waxaa ku jira rag odhanaya ha laga tawaqufo ha laga tawaqufo macnahoogu waxa weeye yaan ibaaxo iyo manci toona aan lagu tilmaamin ee atawaquf ha sameeyo waa laga tawaqufaya halkaasina sheekheenu aslul ashyaa buu kaga ayuu kaga soo baxay daliil musta mukhtalaf ah oo la haysto ayuu doonaya halkana inuu inoo sheego waxa la yidhaha istisxaab istisxaabka in badan baaynu aragnay istisxaab culima haddaad haddaynu aftiranno inagoo moodayna inay cadceedu dhacday ama aynu suxuuranno inagoo moodayna inuu habeenku jiro hadda la soco laba arrimood baan halkaa kuu sheegay waxaynu aftirannay inagoo moodayna inay cadceeddii dhacday inagoo sidii u shakisan oon garanayn inay cadceedu soo jeedo iyo inay dhacday toona ayay waynu aftiranay shakigaasi wayna hayaa shakigii baynu ku jirnaa ilaa maanta ilaa shalay ilaa berri wax kaste waynu baadhnay weli warni xilligii shalay aan aftiranay un baynu horta cadeed mi soo jeeday mise way dhacday hadday kuu cadaato inay cadceedu soo jeedo qallaha waa lagugu leeyahay hadday kuu cadaato cadceedu inay dhacday dee waxba waad ogto waxba laguguma le haddii shakigii uu ku hayo haddaba ka waran waxbaba kuma cadaan inay cadceedii dhacday iyo iyo inayna dhicin xilligii shalay aad aftiranaysay waad kala garan la'dahay maxaa maalinta aad ka yeeli qallaa lagugu leeyahay dee soo qalle maalintaa maalintaa shakigu jiro ee inay cadceedii dhacday iyo inayna dhicin aad kala garan laadahay soo qalle oo talo maxaan daliishaday istisxaab waxaa la odhanayaa daqiiqadda la garan laayahay inay cadceeddu soo jeedo iyo inay dhacday saw daqiiqadan aan joogno ma aha daqiiqadii ka horreysay maxay ahayd daqiiqadii ka horreysay ma maalin bay ahayd cuntadu ay mamnuuc tahay mise habeen bay ahayd cuntadu ay mubaax tahay de daqiiqadana haddaba istixaab ka samee daqiiqadii ka horreysun raaci maalin ka soo qaad war maalin qalaalinagu leeya markaa waa in la qaleeya istiaab baynu qaadanay haddaba haddaynu suxuuranno inagoo shikisan oo isla talow waagii ma beryey mise waa habeen haddii markaad suxuuratad cuntada ka dheregto dib aad ka ogaato inay ahayd xilli waagu beriyey maalinta waa lagugu leeyl maalin baad wax cuntaye haddaad dib ka ogaato inay habeen ahayd dee maalintaa laguguma le ilin habeenbayba ku ahayde hadduu shaki ku hayo ka waran suxuurtaadi war horta xilligii aan suxuuranayey maatalow ma maalin bay ahaydoo waagaa beriyey mise maalin maaynoo habeen bay ahayd shakigiibaa ku haya qallaha ma laynagu leeyahay xagga suxuurta shakigiina wuu ku haya laynaguma leh in badan way fahmi kari waayeen labadan shaki sababta loo kala leexiyey marka ay gabalku dhacayo shakiga ku hayana maalin qaliheed baa lagugu yeelan xilliga suxuurta shakiga kaa hayana waxba laguguma le baynu nihi oo labada shaki waa shaki iyo shakiye maxaynu u kala leexinay waa istisxaab mid kasta daqiiqada ka horreysun baa la eegaya markaad suxuuranaysay ee shakigu ku hayey xilligii ka horreeyey ma habeen bay ahayd mise maalin dee xilligaa ka horreeya waxa la cunaa ma aqalu keenayey ma keenayn habeen bay ma ahayd war haddabaadna waa ku habeene iska daa maalintaa waad socontaye kolkaa istisxaab baynu qaadanay istisxaabku waa qodob aada iyo aada culimmadu ay iskugu hayaan oo khilaaf adag le anwaacna waa leeyahay istisxaabulxaali xaalka oo laysla saaxiibiyo ereyga istisxaabku waa dalabu suxba inaad suxbo dalabto wax aad la saaxiibto ama aad isla saaxiibiso oo dalabto ayaa loo yaqaanaa wa macnaa istisxaabi xaalka isla saaxiibintiisa macnaha looga jeedaa an yustasxaba waa in la isla saaxiibiyo alaslu shayga asalka ah waa in la isla saaxiibiyo cinda cadami daliil daliil marka la waayo daliilkii asharciyi ah sharciga ahaa daliil sharciya ayaa la waayey daliil sharciya ayaa la waayey asalkiibaa baa la isla saaxiibini haddaba asalkaa laysla saaxiibiyey anwaac buu yeelanayaa maxaa looga jeedaa asalkan laysla saaxiibinayo asalkaa laysla saaxiibinayaa noocyo ayuu leeyahay nooca koobaad waxa weeyi waa albaraaa alsliya albaraaa alsliya sheekh maxamed baa istaago wuxuu yihi sheekh yaasiin baan ku leeyahay unbu yihi boqol dollar sheekh yaasiinna wuxuu halkadayg halkadaygaga yeelatay maynaga is aragnay waa maynaga isnaqaanaba halkaynu isku baranay unbu isna yidhi gartii cid gasho ayaa la waayey kana waan kuleeyahay bu yihi kana kumaba aqaan buu taagan yahay boqol dollar haddaba marka halkaa khilaafkaasi uu yimaado sheekh maxamed waxba kuligu kuma lihid baynu odhanaynaa waayo yaasiin wuxuu istisxaab hadduu adilo waayo sheekh maxamed uu dee markhaati cadayna hadduu waayo waxaynu odhanayna yaasiino adu markhaati keen in inaan lagula hayn la odhan maayo sheekh maxamed adi markhaati keen baa inaad ku leedahay yaasiinow adigu markhaati keen la odhan maaye yaasiin waxaa la odhanaya n adig waxaa ku xoojinaya istisxaabu اlasl albaraa alasliya maalintaad dhalatay daqiiqadaad dhalatay ma waxba kugu lahaa laga yaaba inuu aabba ama hooyada wax kulahaa soo maa laakiin adiga dee waxba kuguma lahayn war marka horeba dee waxba kuguma lahayn soo saama albaraa alasliya baa jirta baraa'ada asliyada ah aynu isla saaxiibino ilaa inta la helayo wax cadaynaya inay baraadii meesha ka guurtay war maxamed sheekh maxamed waxba kuma adan lahaan jirine de haddana waxba kuma lehid ilaa inta cadayn helayso al asliya ayaa la isla saaxiibini mararka qaar oo hadduu nini nin wax ku sheegto cadaynna uu waayo dee horey wax ugu maadan lahaan jirine lahaan la hore ayaa la isla saaxiibinaya ilaa wax lahaan la-aantaa inta la helayo culimadu mas'aladan mutafaq ma sheekha subki la yidhaahdaa oo culimada usuulka kamida wuxuu leeyahay jumhuurtu waxay qaateen baraa alsliya in lagu camal falayo culimada qaarkoodna waxay soo naqliyeen masaladan itifaaq in lagu camal falo itifaaqeedaba albaraa alsliya inay tahay shay la deliishanayo oo baraa alsliya daliilgelaya ragga qaarkood baaba soo naqliyeyba itifaaq subkina wuxuu soo naqliyey jumhuurtu inay qaateen in baraa alsliya in la qaadanayo la odhanayana sheekh maxamed ow shilinku ma horta kow anwaacda istisxaabku waa baraa alasliya waa kow laba waxaa jira sharcigu wuxuu ina tusay hubuudkiisa in laysla saaxiibiyo iyo dawaamkiisa maalan hadda ayaan shikiyey inaan weyse qabo iyo inaan bilaa weyse ahay ma kala garanayo shakigan maxaa ka horeeyey unbaa la odhanaya war shakigaagan maxaa ka horeeyey hadduu weyse qab ka horeeyey weyse qabka markuu jiro sharcigaa ina tusay soo maaha hubuutlwudu dee daliilkaa la isla saaxiibiyo waar waad weyse qabtaa unbaa lagu odhanaya orod daa waad weyse qabtaaye orod shakigan yaqiin waxba kama taro haddii aan idhaahdo hadda waa shakisanahay laakiin shakigaygan wixii ka horeeyey suuligaan ka soo baxayeybaa oo waan huba inaan bilaa weyse ah haddaan maxaa lay odhanayaa war hadda bilaaweyse nafti hadda bilaaweysaa tahaye oradoo iska weysatay kunbaa lay odhanayaa waa nooca labaadkaasi waxaana weeyaan istisxaabu ladii dalla sharcu calaa hubuutihi wa dawaamihi shayga sharcigu ina tusay inuu jiro uu haabit yahay ama daa'im yahay oo laysla saaxiibiyo noocan haddaba khilaaf kuma jiro usuuliyiinta agtooda in lagu camal falayo noocan ilaa inta wax kale la helayo istisxaabka waa la qaadanaya qawaacid idil baaba lagu sameeyey lagu lagu lagu dhisayba qawaacid idil ayaaba lagu dhisayba wayna ash al yaqeen la yuzalu bi shakkin baynu qaadanayba al yaqeen la yuzalu bi shakkin oo qaacidada lafteeda xadiiskii laga qaadanayo dacma laga qaadanayo de dacma yaribuka ila ma la yaribuka waxa yaqiinta uu raadso qodob saddexaad baa culima jira qodobka saddexaad waa istisxaabu daliil daliil caama baa la helayaa daliilka caamka ah ixtimaal baa jira ixtimaal ayaa jira inuuna waxani ku jirin daliilkaa iska caamka ah baad qaadan ixtimaal hadduu jiro halkaa hadda la soco madhabka shaaficiyadu halkaa masaa uma qaadanin haddii daliil caama oo ixtimaal leh la helo daliil caama oo ixtimaal leh haddii la helo shaaficiyadu waxay shaafici wuxuu qaatay idaa wujida alixtimaal saqata alistidlaal ayuu qaatay daliilkaagani hadduu ixtimaalba yeesho adeer naga daa buu leeyahay ha u daliishanin masalada daliilkaagani hadduu ixtimaal leeyahay naga daa haddaba istisxaabu daliil maa maca ixtimaali lmucaarid ayaa daliilkaa ixtimaal kale waad qaadan kartaa ilaa inta la helayo wax cad oo ixtimaalkaas ah oo ka saara dee shaygan maalan ninku xaaskiisa hadduu dhunkado dee waxa wey imaamu shaafici agtiisa orod weysaysaa la odhanaya orod soo weysayso ila waxay ku jirtaa xaaskaagu kuwaad guursan karaysayo waabad guursatayba ow laamastum nisaadiibay soo gelaysaaye waabad guursatay waa kuwaad guursan karaysaye orod weysaysaa la odhanaya xadiidu caaisha oo saxiixoo bukhaariga ku qoran oo intuu dhunkado uu iska tukan jiray maxaad ka baa la yidhi xadiidkan cad ee saxiixa ah maxaad ka leedahay baa lihi sheekh shaafici ila xadiidka qofku hadduu garab maro un um waa khatare wuxuu leeyahay shaafici idaa idaa wujida alixtimaal saqata alistidlaal naska hadduu ixtimaalba galo waxa dee looma deliishado waxaa ixtimaal kale buu leeyahay oo miyeyna dhici karaynin qofku inuu xaaskiisa ka duldhunkado maro horta ma dhici kartaa inuu mare ka duldhunkado hadday dhacdo may hadduu mare ay dhacaysa inuu mare ka duldhunkadaa wuxuu leeyahay anu waxaan qabaa bis maro la-aantu inay jebinayso maraduna inayna jebinayn baan qabaa halkaasuu la maray waxaynu leenahay haddaba ixtimaalkan iminka aynu istisxaabu daliil alcaam maca ixtimaali mucaaridan leenahay waa aayaddan qur-aanka ah gabadh uur le ma la meherin karaa gabadhu haddii ay xumo iyo zino ku dhacdo oo ay uuraysato iyadoo uur le ma la meherin karaa oo meherkii ma qaadanaysaa ma aqbalaysaa imaam shaafici ha buu leeyahay imaam shaafici ha buu leeyahay gabadhu iyadoo uur leh waa la mehersan karaa buu leeyahay oo ciddo iyo waxaas lama eegayo waayo horta ciddada maxaa loo sameeyey bay yidhahdeen ciddadan xikmadda ciddada loo sameeyey waa maxay baraa'atu rixim oo maxay laga beri noqonayo dee daahira shay daahira laga beri noqonayaa buu yidhi xikmadan ku xidhay kolka waxa weeye kol haddii shay dee muxtaramoo la qiimaynayaa uu meesha jiray ila ninkii horaa muxtaram ahaaye warkan biyihiisu muxtaram ma aha ilmihiisuna muxtaram ma aha xaaskiisanina xaas loo eegayo ma aha waxa weeye way iska mehersamaysaa wa ulaatul axmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna xageed ka mari ahaayadan baa lidhi imaamu shaafici wa ulaatul axmaali kuwa uur kale ajaluhunna an yadacna xamlahunna gabadh uur le waa ilaa intay ka umulayso dee loo dhawaan maayo buu yahay aayaddan yidhi gabadhaa uurka lihi waa kuwa muxtaramka ah buu qabaa kuwa muxtaramka ah. waa gabadh si caadiya ninkeegii uur ugu qaaday laakiin gabadh zino ku uureysatay anuu waxaan qabaa buu leeyahay in gabadhaasi ay meherka aqbalayso waayo wax dee muxtaramaba maaha buu qabaa biyahan meesha ku jiraa isagaa muxtaram baa buu haddaba mas'aladani waa mas'alada ah ومساله خلاف استصحاب استصحاب الدليل العام مع احتمال المعارض باليده كيو احتمال جيرو دليل كما لا كرا علماء بدن شيخين هدا انا وان كتابكيسا غعنتا كو هيو نعم بو قاطي احتمال كان لا قادنayo oo imaam shafi'i mas'aladan dhinacu iska taagay agsigeed buu ka taagan yahay wuxuu ku leeyahay daliilku xataa ixtimaalba hal ahaadee oo wa ulaatul axmaalidu suurtagal ha noqoto in looga jeedi karo kuwii xalaasha ku uuraystay ilan xalaasha kuwii ku uuraystay waa looga jeedi karaa kuwan kale xataa xaaraanta ku uuraystayna waa loo dhammaan waa looga jeedi karaa soo dhammaan loogama jeedi karayo kolka wuxuu leeyahay kiiyoo la karo war xalaal unbaa loo jeeda cid ciddo tirsanaysaa waa ciddaa xalaasha lagula kulmay oo miyayna dhici karayn buu imaamku leeyahay gabadhan maanta la meherinayo xalay inay nin la kulantay ay xaaraan kula kulantay xaaraan hadday kula kulantay dee isna ah, ah, ah, riximkeegii baraa'adiisa ciddaha loo suga markaa miyaa mise gabadhani haddii ay ninkaa xaaraan xataa kula kulanto way iska mehersamaysaa ila ilaahay xaqiiqada og adu waxba ma ogide ilaahay xaqiiqada og saw ma aha adu waxba ma ogid war xalaashuunbaa qiimale wixii xalaal ah unbaa qiimalo oo la odhanaya ciddaha loo sameeya halkaasuu imaamku la maray culimadan kalena waxay yidhaahdeen ixtimaalkan hala xaq siiyo a'imada markaynu eegno saddex imaam baan qabaa ayaa qaatay gabadha uur kale in la meherin karo saddex imaam ayaa qaatay gabadha uur kale afarta madhab markaan doonayno in gabadha uur kale ay meherka aqbalayso qaarkood waxay yidhaahdeen imaamu shaafici oo kale iyadoo xaamilo abuu u tegayaa bay yidhaahdeen hadduu ninku iska mehersado iyadoo xaamilo ah oo xaaraan ku uuraysatay iyadoo xaamiladaa xataa wuu tegayaa dee kan dambuunbaa nin u ah hadduu ku qaatay zinadaa iyo xumaansha hadduu ku qaato kan dambuunbaa nin u ah ee guursaday macaliyado xaamilo ah ha u tago halka madaahibku ay masaladaa diideen ay yidhaahdeen war maya ilaa intuu makaankaasi soo faaruqayo kaa dambe meherkiisiina wuu ansaxmay una tegi kari maayo ilaa intay ka umulayso tegiddii way xidhan tahay aimada qaarkoodna ay leeyihiin may meherka horeba aqbali maayo ma ansaxayo oo wa ulaatul acmaalidan aad diidaysaa gabadh uur ilaahay ajal buu ku xidhay ajalshuu ku xidhayna waa intay ka umulayso haddaba istisxaabu daliil waa nooca saddexaad mas'aladani waa mas'alo khilaafi ah oo aimadu sidaa aan sheegayno ay isku haystaan ay isku haystaan in la qaadanayo iyo inaan la qaadanaynin nooca afraad waa istisxaabu اlxukmi haabit biاlijmac fii maxali اlkhilaaf mas'ale ayay ummaddu ku ijmaacday sibay ugu ijmaacday sidii markay mas'aladaa ugu ijmaacday ayuu shaygii lagu ijmaacayba isbedeley xaaladii iska bedelo xaalad isbedel baa adigu yimid suuradii lagu ijmaacay wax iska bedeleen kalow ijmaacii ma la daliishani suuradan isbedelku uu ku yimid mise la daliishan maayo iyaduna waa masale khilaafiya tusaalaheegu waxa weeye waan gebagabaysanay biyo la-aan u gebagabaysanay markaan gebagabaysteen biyo la-aan u gebagabaystaan salaadii galay anoo salaada ku jira anoo salaada ku jira hadda salaadii baan galayba waa fii afnaai salaa salaadii mar alle markaan sidaa u galay salaadaasi inay sax tahay gebagabaysiga lagu galay ummadeenna ijmac baa guntamay salaadaasi waa sax ilan gebagabaysi baad ku gashay sawmaa biyo la-aan aad u gebagabaysatay waa arin sax ah salaadaasi wax shakiya oo ay leedahayna ma jirto anoo salaadii ku jira laba ragcadood markaan tukaday un baan arkay biyo halkaa soo qulqulaya waa biyo idiloon ku weysaysan karo ilain dooxdaaba soo rogmaday aan ku ag waan ka darsanayaa un war waa kanoo biyihii waan helay salaada dhexdeeda e ma waxaynu isla saaxiibinaa ijmaacii sheegayey sixata salaa oo waxaan idhahnaa salaadaadu waa saxe wadaadkan gebagebaystayow salaadaadu waa saxe sii wado mise waxaynu nidhahnaa wujuudulmaagu wuxuu burinayaa salaadii waa mas'ala khilaafiya oo iyaduna halkeega aynu ku arki doono insha allah wa macnaa istisxaabul xaali xaalka oo laysla saaxiibiyo macnaheegu an yustasxaba waa in laysla saaxiibiyo alaslu asalkii hore waa in laysla saaxiibiyo cinda cadami daliili daliil la-aantii agtiisa daliilkii asharciyi ee sharciga ahaa daliilkaa la-aantii oo welibana cumuumka dee aan ahayn kaasaa istisxaab loo yaqaanaa kaasna sheekheennu wuxuu ka dhigay masaladaana mas'alatulistisxaab uu ka dhigay tartiib اladila adilada sidee loo kala tartiibiyaa loo kala horreysiiyaa tartiibu اladilati waa adilada oo la tartiibinayo ama la kala horreysiinayo wa ama aladilatu adiladii iyo daliiladii fayuqadamu waxaa la horreysiini aljeriyu ka jeliga ah ee macnihiisa layska garanaya iska cad ama ha ahaado aayad qur'aana ama ha ahaado xadiid nabowiya ee ka jeliga ah ayaa la hormarin oo minha adilada ka tirsan yaa laga horreysiinay cala alkhafiyi daliilka khafiga ah iyo daliilka jeliga ah see loo kala hormarin daliilka jeliga ah baa la hormarin waxaana laga horreysiinay daliilka khafiga ee qarsoon ee dalaaladiisu ay qarsoon tahay ayaa laga hormarin waa kow afar suuro ayaa ka soo baxaya qur'aankiioo jeli ah iyo qur'aanka dalaaladiisaoo khafi ah sidoo kale xadiidkii oo dalaaladiisu ay jeli noqotay iyo xadiidkii oo dalaaladiisu ay khafi noqotay sad afartaa qaybood ayaa ka soo baxaya mar jeliga ayaa laga horreysiini buu ku yidhi maxay khafiga laga horreysiini وأma اlأdilaة adiladii fayuqadamu waxa la hormarin aljeliyu ka jeliga ah ee iska cad waa xaqiiqo iyo majaaz yaad horraysiini markaa xaqiiqada ayaad horraysiin waa daahir iyo muawal yaad hormarini markaa daahirka وأma اlأdilaة adiladii fayuqadamu waxa la horraysiini aljeliyu ka iska cad oo minhaa adilada ka tirsan calى اlkhafiyi ka khafiga ee qarsoon walmuujibu ka waajibinaya ayaa la horreysiini lilcilmi cilmi ka waajibinaya iyo yaqiin cala lmuujibi ka waajibinaya lidani male ka mutawaatirkaa iyo ka hayrulmutawaatirka ana sida loo kala horreysiinayo inoo sheegaya muujibun lilcilmi waa kii mutawaatirka ahaa muujibun lidannina waa kii aaxaadka ahaa sidaas ayaa loo kala horreysiinayaa buu markaa ilaa inuu midna caam yahay mutawaatirku hadduu caam noqdo aaxaadkuna uu khaas noqdo cumuumka mutawaatirka la qaadan maayo markaa aaxaadku wuu khasisaa maxay mutawaatirka waa laysku khasisaya sida aayadda qur'aanka ah yuusiikum ullaahu fii awlaadikum ilaahay baa ubadkiinna dardaaran idinka siinaya baa layidhi xadiid kalena wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yariu lmuslimu alkaafira wala alkaafiru almuslima eeg hadda yuusiikum ullahu fii awlaadikum marka la yidhi carruurta buu ilahay nagala hadlay haddaba carruurtaa aayaddu ay sheegtay fii awlaadikum ah owlaad sidaynu arkayno waa jamacaas owlaad caruurtaa owlaadee jamaca ah waxa soo hoosgelaya ilmahaagii muslimka ahaa iyo ilmahaagii gaalka ahaaba uu soo hoosgelaya haddaba yuusiikum ullahu fii awlaadikum alle markuu ilaahay ubadkiinuu idiin dardaarmay dhaxalka noocaa inay u kala yeeshaan muslim gaalba aayadda way soo gelayaan ilmaha aad dhashaa hadduu muslim yahayna dhaxalkiisu intaasuu noqon hadduu gaal yahayna dhaxalkiisu intaasuu noqon xadiidkan muxuu rasuulku ku yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yariu lmuslimu alkaafira war haddaad muslim tahay gaal ha isku dhaxlin walaalkaayoo gaala ama aabbahaayoo gaala dee dhaxalkiisa malihid ila laba diin baabad kala haysatiine walalkaafiru almuslima nin gaalihina qof muslima ma dhaxlo aabbahaayoo muslima dee ubadkiisii haddii laga dhexelo mid gaal ah lagama yaabo inuu dhaxalkiisa yeesho isma dhaxlayaan dee ikhtilaafu diin waaba mawaanicdii aynu naqaanayba weeyaan qatlun wariqun wakhtilaafu diinin fafham falaysa shaku kalyaqiini waa masaladii uu lahaa haddaba aayadda cumuumkeegii aayaddu iyadoo mutawaatira xadiidka aaxaadka ah ayaa lagu khasisayaa waa laysku khasisay markaa cumuumkii aayadda iyo ayaa ayaa khusuuskii xadiidka lagu khasisay waxaa laga leeyahay markaa yuusiikum ullah ilaahay wuxuu idiin dardaarmayaa fii awlaadikum war waa caruurtiina islaamka ah caruurtiina muslimiinta ah loo jeedaa oo xadiidkaasa caddeeyey dee oo inoo khasisay odhan maysid xadiidkan hala tuuro aayaddana sideeda ha loo qaato odhan maysid wa ama aladilatu adiladii fa yuqadamu waxaa la horraysiin aljeliyu deliilka ah oo minhaa adilada ka tirsan cala alkhafiyi khafiga ah oo adilada ka tirsan walmuujibu ka waajibinaya lilcilmi cilmiga waajibinaya ayaa la horreysiin cala lmuujibi ka waajibinaya lidani malaha ayaana laga horreysiin wanudqu daliilkan manduuqa ah ee lagu hadlee aayadda iyo xadiidka ayaa la horreysiin cala alqiyaasi qiyaaskaana laga horreysiin dee qiyaas miyuu imanayaaba meel daliil cadiyaal walqiyaasu ljeliyu qiyaaska jeliga ee iska cad ayaa isna la hormarin calalkhafiyi qiyaaska kale khafiga ah laba qiyaas hadday iskhilaafaan midina jeli uu noqduu iska cad yahay midina khafi uu dee ka jeliga a qaado fain wujida haddii la helo fi nudqi daliilka manduuqa ah haddii laga helo maa yuqayiru mid doorinaya alasla asalkii hore wax doorinaya haddii la helo waa la qaadan wailaa haddii aan la helin fayustasxabu waxaa laysla saaxiibini alxaalu daliilka haddii la helo wax asalka bedelaya oo ama ibaaxo sheegaya ama xadri sheegaya ama de sheegaya daliilkaasaa la qaadan haddaan la hayninna fa yustasxabu lxaal baynu qaadanaynaa haddii caawa la garan waayo inay soddonkii shacbaan tahay iyo inay kowdii ramadaan tahay maxaynu yeeli soddonkii shacbaan iyo kowdii ramadaan baa loo kala garan waayey maxaynu ka dhigaynaa sow caawa lama garan la waxay tahay caawa waa la garan laaya kow iyo sod ma kowdii ramadaanba oo waynu soonnaa mise waa soddonkii shacbaan oo waynu afurnaa maxaa la san istisxaab alxaal war caawa la garan laaya xalay maxay ahayd horta xalay maxay ahayd sagaal iyo labaatankii shacbaan sow maaha war dee waa shacbaan waa soddonkii shacbaan waa yowmushaki iyo yaa soomi jiray yowmushaki waa soddonkii shacbaan haddii caawa oo ma soomi kartid haddii caawa la garan waayo soddonkii ramadaan iyo kowdii shawaal midkay tahayna war caawa ma soddonkii ramadaanba oo ramadaan baa soddona mise shawaal baa caawa kow ah war maxaynu samaynaa maxaa la odhanaysa caawa lama garan lahaa oo dee daliil cadoo aragtidiiya lama lahaa iyo tiradii buuxsamaysay toona hor horta caawa waa la garan lahay xalay maxay ahayd xalay sow ramadaan ma ahayn dee caawuna waa maxay markaa waa ramadaan waa ramadaanta noo qaata markaa culima istisxaabulxaal aynu qaadano shuruud lmufti qofka muftiga ah shuruudaa looga baahan yahay qofku hadduu mufti noqonayo oo la odhanayo ninkaa hebel waa mufti ama maxkamadba uu fadhiisanayo oo la doonayo dadka inuu kala xukumo shuruudaa culima looga baahan yahay shuruudulmufti waa muftiga shuruudihiisii hadda shuruudan la soco oo qofka aan lahayn khatar buu ku gelayaa arinkaa uu ku kacay halis ayuu ku gelayaa wa min shardi lmufti muftiga shardigii shuruudihiisa waxaa kamida mid a sheekeenu sawka mufrad isticmaalay wa min shardi lmufti shardigani waa mufradu mudaafun limacrifatin yufiidu lcumuum waa shuruud haddaba jamc baa looga jeedaa wa min shardi lmufti muftiga shuruuddiisa waxaa ka waxay sheegaysaa sheekhu inuuna shuruudaha muftiga dhammaystiraynin ee wax ka uu inoo taabanayo wa min shardi lmufti muftiga shuruuddiisa waxaa ka an yakuuna inuu yahay caaliman nin aqoon u leh bilfiqhi fiqiga kow ninka mufti laga dhigayaa horta waa inuu fiqiga aqoon u leeyahay aslan asalkiisii wa farcan iyo furuucdiisiiba fikiga waa inuu qofkani aqoon u leeyahay usuushiisa iyo iyo furuucdiisaba waa shardiga koobaad khilaafan masaa'ilka khilaafiga ah iyo wa madhaban masaa'ilka madhabka ah waa inaad labadaba uu qofku garanayo masaa'ilka madhabka ah iyo masaa'ilka khilaafiga ah ee la haysto wa an yakuuna waa inuu yahay shardiga labaad kaamil alaala aaladiisu miday dhammaystiran tahay fil ijtihaadi xagga ijtihaadka aaladiis aaladii waa inay u dhammaystirantahay qalab waxyaabihii dhammaystirka u ahaa ijtihaad inuu qofku mujtahid noqdo waxyaabahana waa inuu qofkani wataa hadduu maxkamad fadhiisanayo ama mufti ummaddu ay wax weydiinayso uu yahay wa an yakuuna waa inuu yahay kaamil alaala aaladiisu miday dhammaystiran tahay fil ijtihaadi xagga ijtihaadka iyo dadaalka caarifan oo garanaya kiibuu inoo sii macnaynaya caarifan kaamil alaalihi buu macnaynaya caarifan oo garanaya bimaaka yaxtaaju ilayhi uu u baahan yahay fi istinbaadi alaxkaami axkaamta markuu soo dhashanayo axkaamta markaad dhalinayseed aayaddan xukunkaasaan ka dhaliyey aada odhanayso ama aan ka soo qaatay aad odhanayso ama xadiidkan xukunkaasaan ka soo qaatay wax kastood u baahan tahay waa in lagaa helaa talo waxaa loo baahan yahay waa maxay markaa oo min anaxwi naxwihiya horta koow war naxwiile ma tahay ninaan naxwiile ahayn dee xukun ku qaadanaya muxuu noqonayaa talow hadduu doono faacilkiibuuba mafcuul u akriyayaaye rabbi inahuna adlalna kaiira maalin dhaweyd baan maqlaya aayadda oo dee sida lagu macnaynaya halis ay tahay rabbi inahuna adlalna kaiira salaamaad waa khatar rabbi rabbiyow inahuna adlalna kaiira haddaad tidhaa un ka waran dumarku waxay baadiyeeyeen wax badan dumarku maxay baadiyeeyeen ya ma dumar ba wax baadiyeeyey ya asnaamtii bay ahayd sow ma aha haddaad dumarkii iyo asnaamtii aad sinta balka waran salaamaad waa mid ilaahay la khatara weeyaan waxaynu uga jeednaa haddaba ee qofku waa inuu kaamil alaalo yahay waa inuu garan karayaa waxaan laga hadlaya wuxuu yahay waa inuu garanayo oo min oo min anaxwi naxwaha waa inuu aqoon u leeyahay waluqati luqadana waa inuu aqoon u leeyahay aqoon u leeyahay luqada wadaad baa yidhi laa uqsimu biyowmi alqiyaama laa uqsimu dhaaran maayo biyowmi alqiyaamati qiyaamada maalinteeda ku dhaaran maayo anoon dhaaran baaban ilaahay ahay waxaan doonana aan qabsan karaa adeer dhaaran maayo waan u taagnaa aayaddaana u taagnaa laa uqsimu biyowmi alqiyaama ku dhaaran maayo qiya maxaa iga dhaarini allah baaban ahaye ya war adeerow <laughs> luqada muxuu ahaa horta laa uqsimu waluqa waa inaad garan karaysaa kolkaa ereygan luqa ahaan wuxuu ku yahay waa inaad haysaa wa macrifati rijaal fannigan arrijaal loo yaqaano cilmurijaalka ka sheekaynaya waa fani runtii rag aad u tiro badan lagaga warbaxyo nus milyuun nin oo dhadhow baa lagu sheegaya hadday tahay dabaqaadkoogii hadday tahay maxaanku idhahdaa axwaashoodii hadday tahay dee aqoontoodii waxaasoo dhan baa la baxsiyaya wa macrifati rijaal waa fanigaa fanrijaalka ana qofku waa inuu aqoon u leeyahay uu garanayaa kolkaa ninka matruuga ah iyo ninka aan matruuga ahayn wa tafsiiri alaayaat aayadahana waa inuu fasiri karayo alwaaridati fi laxkaam tafsiirka o dhan ma aha waa aayaatulaxkaamka inuu garanayo wa tafsiiri alaayaat aayadaha waa inuu fasiri karayo alwaaridati soo arooray fi laxkaami axkaamta walakhbaari akhbaartana waa inuu hayo uu fasiri karayo alwaaridati fiiha ee ku soo aroortay axkaamta axaadiista axkaamta iyo aayaadka axkaamta intaa waa inuu isla helaa haddaba qofku markuu intaa isla helo ayuu noqonayaa qofkaasi qof la odhan karayo waa ahlulijtihaad ama ha la weydiiyo ummadda mufti ha u noqdo ama ummadda xaakim ha u noqdo maxkamadda ha u fadhiisto ilan qofku caqligiisa iyo doonistiisa dadka kuma kala hagaye wuxuu ku kala hagayaa ilaahay iyo rasuulkiisu wixii ay yidhaahdeen kolkaa ilaahay iyo rasuulkiisu waxay yidhahdeen markaad doonayso inaad ku xukunto istimbaad bay masaa'il badani kaaga baahnaanayaan alistimbaad inaad aayaddan sida ay xukunkani uu usoo gelayo aad ogaato ama xadiidkan siduu xukunkani usoo gelayo waa inaad ogaataa maa yushtaradu waxa loo shardiyo fi lmustafti ardayga mustaftiga ah ardayga maxaa looga baahan yahay su-aasha doonaya mustafti waa waa halis ardaygu hadduu markuu dadka wax weydiinayo litacjiiz uu u yimaado inuu wax korodhsado iska daaye aafo ayuu ardaygaasi qabaa litacjiiz haddaad istidhaahdo uun sheekha su-aashaa yaro hoos dhig talow naxwuu halkaa muxuu ahaa eeg cashirka waxaad usoo xaadirtaa akhdaa'ad heshid qofkaasi wax alla wuxuu faa'iidaysanayo waa la iskaga dila waa sun weeyaan sun waa aafo meeshuu maraba sun buu la joogaa waayo waxaynu ognahay xaar walwaalka samaynaan arag markan xaalka walwaale sanka ku walwaala muxuu ka helaa wuxuu farxaa mar alla markuu qudhmuun arko marka unbay farxadiisu tahay haddii ardaygaa qalbigiisa la eegana mar alla markuu sakdo helunbuu farxaa sakdadunbuu ku far waa xaarwalwaal xumuunbuu ka helaa haddii mataqaanaa mar alla marka uu wanaag arkana inta wanaagga ah oo dhanna waa kanoo dee wuu ku dhimanayaa ma ogtahay wuu aasayaa intaa yaree maxaanku idhaahdaa sakdada ah ayuu doonayaa inuu weynayso saaro kolka waxa weye kaasi lagu tilmaamaa ama dubaabi baa la yidhaahdaa dubaabi waa diqsi duqsigu suuligunbu joogaa meel kale lagama hela dee meeshaa xumuhu yaalunbaa qofkaasi waaa laga kitaab idin inuu baadho uu u baadhayo maxay bal meel xunun ka hel ama meel sakdaahun ka hel inuu u baadhayo waxaa loo baadhaa wax markaa doonayso inaad baadho faaiide hel inaad faa'iide hesho ila kullukum khaaauun wa khayru lkhaaa'iina tawaabuun buu nabigu alayhi salaatu wasalaam kolka haddaba ardaygu haddii uu ardayda kale uu wax u weydiinayo ama culimada uu u weydiinayo masaa'il noocaas oo kale ah waa looga waa iskaga digaabaa kaasi uu xanuunsanaya xaqiiqatan waa qof buka uu u doonayo su inuu meesha aqoon korodhsi uu kala tago aqoon korodhsi hadduu kala tago isleeyahay waa axsan shay weeye maa yushtaradu waxa loo shardiyayo fi lmustafti ninka fatwada doonaya ama su-aasha ka dalbaya waxa loo shardiyayo wa min shardi lmustafti qofka fatwada doonaya waxaa loo shardiyaa an yakuuna inuu yahay min ahli taqliid marka tida su-aashaasi waa maxay horta waa inaad tahay min ahli taqliid marka laguu jawaabo jawaabtaa dee qaadanaya min ahli taqliid haddaadan ahayn dadka min ahli taqliid ah fatwadan ha raadini soo baadh intaad soo baadho natiijadeeda soo hel fa yuqallidu markaa wuxuu taqliidiniyuu ku dayan almuftiya muftiga ayuu ku dayan fi lfutya su fatwada uu ka soo bixiyey muftiga ayuu raaci waa hadduu yahay min ahli taqliid walaysa lilcaalimi qof caalimo uma banaana an yuqallida inuu garbaqabsado qof kale caalim baa tahay sow ma aha sheekh hebel su-aashaa ka waran ma aha waayo haddee adigu soo baadho su-aasha kan jawaabteedii waqiila waxaa la yidhi yuqallidu meye isagoo caalim ah a waxba ijtihaadka laga daayo oo ha iska qaato mas'aladaa ataqliid إن شاء الله تعالى عشر كأنه هلك عيو إنه وجوه جدونا والله سبحانه تعالى على وعلم